بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال الناظم العمريدي رحمه الله كان وأخواتها ارفع بكان المبتدا اسما والخبر بها انصبا ككان زيد ذا بصر كذاك أضحى ظل بات أمسى وهكذا أصباح صار ليس فتيء وانفكى وزال مع برح أربعها من بعد نفي تتضح كذاك دام بعدما الذرفية وهي التي تكون مصدرية وكل ما صرفته مما سبق من مصدر وغيره به التحق kakun sadiiqan laa takun mujaafiya wandur likowni musbixan muwaafiya tansiibu ina almubtada sman walkhabar tarfacuhu kaina zaydan duu nadar wamihlu ina aana layta fi lcamal wahaakada kaana laakina lacal waakadu lmacnaa biina ana walayta min alfaadi man tamanaa kaana lii tashbiihi fi lmuxaaki wastacmaluu lakina fi istidraaki walitarajin wa tawaqucin lacal ka qowlihim lacala maxbuubi wasal insib bidana almubtadaa maca alkhabar wakuli ficlin bacdaha cala alahar kakiltuhu xasiibtuhu zacamtuhu ra'aytuhu wajaatuhu calimtuhu jacaltuhu اtahaadtuhu wakulima min hadihi saraftahu falyuclama kaqowlihim danaantu zayda munjida wajcal lanaa hada almakaana masjida waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii camridiga ahaa gaar ahaan baabu marfuucaati alasmaa ayaynu kusoo guda jirnay marka waxaynu soo qaadanay afar ka mid marfuucaat lasmaa waxaynu soo qaadanay faacilkii waxaa kaleynu soo qaadanay naaibu faacilkii waxaa kaleynu soo qaadanay almubtada waxaa kaleynu soo qaadanay khabarkii markaa baabkan halkan sheekhu raxima allahu uu doonaya inuu bilaabo waa baabkii la odhan jiray baabu lcawaamil dakhilati cala almubtada'i walkhabari cawaamishii geli jirtay mubtadaha iyo khabarka kadibna nasikhi jirtay nawaasikna waa la dhahdaa markaa naskiga ay samaynayaan magicii way bedelayaan takyiiru ismi lmubtada'i walkhabari mubtadihii iyo khabarka magacoogii way bedelayaan naska kalena way samaynayaan oo waxay samaynayaan takyiiru icraabi lmubtada'i walkhabari mubtadaha iyo khabarka icraabkoogiina tagyiir iyo bedel bay ku samaynayaan magacoogii way bedelayaanoo markii hore waxaa la odhan jiray mubtade iminka laakiin maxaa la odhanayaa de ismi baa la odhanaya ismu kaanaa la odhanaya iyo khabaru kaanaa la odhanaya halkii hore khabarka kolka hore u ahaa khabarulmubtada la odhan jiray icraabkiina way bedelayaanoo mubtaduhu marfuuc buu ahaan jiray kolka kaana la jooga dee marfuuc ha iska ahaadee waxaa rafcin jiray caamil macnawiya oo ibtida ahaa laakiin iminka rafcinaya dee kaanaa rafcinaysa waana caamil lafdi ah qayb ahaanna waxay noqon doonaan saddex bay noqon doonaan maa yansibul maa yarfacu lmubtadaa wa yansib alkhabara waa kaana iyo iyo didkeeda maa yansibu lisma wa yarfacu lkhabara waa ina iyo walaalaheed iyo maa yansibuhumaa macan wax labadaba nasbinaya waa iyo walaalaheed markaa kaana iyo dhanni isla afcaal ina iyo walaalaheedna waa xuruuf wey markaa shantii masale lagaga warrami jirin weeyaan kaana kaana wa akhawaatuhaa ay wa nadaa'iruhaa kaana kuwa lamidka ee camalka kula midkaa hada maxaluhuna booskoodii iyo maxalkii lagaga hadlaayey weeyi marka isticaaro tasriixiya ayaa ku jirto akhawaadka nadaair baa looga jeeda bimacnaa kuwii kula midka ahaa camalka kaani ay qabanayso wa bada'a bikana liannaha umulbaabi kaanuna ku bilaabay waayo baabka iyada ayaa asal u ah kutubta dambaan ku arki doonaa waxyaalo khasaa'is ay la tahay oo iyada la gaara ayaa jira kuwa dambaanan ku gaari doonaa insha allah wuxuu yidhi naadimku irfac rafci bikaana kaana ku rafci almubtadaa ay almubtadaa mubtadaha ku rafci isman ismi xaal uu yahay mubtaduhu wlhabara ay wansiban nasbi alkhabara khabarka nasbi bihaa ay bikaana kaana ku nasbi wadaalika tusaale kaainu wuxuu ahaaday ka qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid ah aa kaana zaydun zayd wuxuu ahaaday daa basarin mid arag u saaxiib ah marka halkaa wuxuu kaga warramay beytkan sheekhu camalkay qabanayso kaana iyo walaalaheed camalka ay qabanayaan camalkay qabanayaan wuxuu noogu tilmaamay inay yihiin yarfacna alisma wa yansibna alkhabara ah, iyadiiyo walaalaheed ama tarfacu lisma wa tansibu alkhabara ismigii way rafcinaysaa halkaa maxaynu ku aragnay inay iyadu rafcinayso mubtadaha inay iyada lafteedu rafinayso waayo irfac buu ku yidhi de ku rafci buu ku iyada ayaa ku keenaysa wa tansibu lkhabara khabarkiina iyada ayaa nasbinaysa oo wansiban buu ku marka halkaa maxaynu ku haynaa camalkii ay qabinaysa baynu haynaa oo ah tarfacu lisma wa tansibu lkhabara waxaa kalaynu haynaa mubtadi in ay ka bedeshay oo mubtadu markii hore haya hadda maxaa la yidhi ismu kaana la yidhi khabarkiina markii hore khabarulmubtadu haya iminka maxaa la yidhi khabaru kaana layidhi inta dambana waxau ku sheegay kaana zaydun daa basar mihaalkeedii buu ku sheegay markaa kaana waa ficil maadi oo naaqisa tarfacu isma watansib alkhabra mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab lianahu ficlu maadin zaydun ismu kana marfuucu bikana wacalaamatu rafci damatun daahiratu cala akhirihi lianahu ismun mufradun munsarifun daa khabaru kana mansuubu bikana wacalaamatu nasbihi alalifu niyaaba can alfatxa lianahu ismun min alasmaai alkhamsa ma naaba fiihi xarfun can xaraka soo ma da mudaaf basarina waa mudaaf ilayhi majruuru bilmudaafi wa calaamatu jari kasratu daahiratu cala akhirihi liannahu ismun mufradu munsarifun markaa wax badani kuma jiraan bade wuxuu inoo sheegay beydkaasi camalka ay qabtaan waxaa kaluu inoo sheegay magicii siday u bedeshay iyo tusaalaheedi waaba intaa irfac rafci bikaana kaana ku rafci almubtadaa mubtadaha ku rafci waa mafcuulkiisomaarti isman ismi xaal uu yahay mubtaduhu wlkhabara wowga qaado wansiban nasbi alkhabara khabarka nasbi bihaa ay bikaana kaana ku nasbi khabarkiina yaad ku nasbinaysaa kaana lafteedaad ku nasbinaysaa wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid ah aad tidhi kaana wuxuu ahaaday zaydun zayd wuxuu ahaaday daa basarin mid arag u saaxiib ah ayuu ahaaday ay saaxiiba basarin kadaaka ay kainaatun kadaaka madkuurkaa la soo sheegay oo kale waxa ah adxaa wuu ahaaday dalla wadalla cadfun bilaa caadif wuu ahaaday baata wa baata wuu ahaaday amsa wa amsaa wuu ahaaday wahakadaa ay wa kaa'inaatun kada madkuurkan la soo sheegay oo kale waxa ah asbaxa wuu ahaaday saara wa saara wuu ahaaday laysa wa laysa muu ahaan fatia ay wamaa fatia kamuu zuulin wanfaka wamanfaka kamuu zuulin wazaala wamaa zaala kamuu zuulin mac barixa kaainatan xaalay tahay zaani mac barixay maca maa barixa kamuu zuulin maceeda xaalada ay tahay wuxuu ku leeyahay dee iyo intaa dambana wuxuu ku tilmaamayaa walaalaheedii kale u ku tilmaamaya bacdu akhawaati abuu ku sheegayaayo dee kaana xagga hore kuugu tilmaama waa saddex ficil weeyaan saddex ficil wey kaana iyo walaalaheed saddex iyo tobankii ficil baydka hore kaanu sheegay intan dambe kaana iyo walaalaheed markay camalkan qabanayaan min xayu camal saddex baynu uqaybinana min xayu camal saddex baynu qaybinana saddexdaan uqaybinayna maxay yihiin maa yacmalu bilaa sharin wax camalka kan a shaqaynaya bilaa shardina ku shaqaynaya wax shardiga looma xidhayo marka ay ismiga rafcinayaan khabarkana ay nasbinayaan wax shardiga oo loo xidhaya ima jiro waa sideed waa kaana adxaa dhalla baata amsa asbaxa saara laysa sideedaasi bilaa shardin bay ku camal falaan wax shardia lagagama baana qaybta labaad waa maa yacmalu bishardin wax shardi ku camal fala kaa laba loo qaybinayaayo maa yacmalu bishardi an yataqadama calayhi nafyun aw shibhu wax ku shaqaynaya in lagala hormaro nafyi ama nafyi wax shabahay oo nahyigii iyo ducadii ah kuwaasina waa afar sheekha noo tilmaamee waa infaka iyo fatia iyo zaala iyo barixa shardiga ay ku shaqaynayaan camalka kan ah ee mubtadaha ay ku rafcinayaan khabarkana ay ku nasbinayaan waa in nafyi lagala horumaro ama nafyi wax shabahay lagala horumaro sheeku halkan muu sheegin kutubta dambaan ku gaari doonaa insha alla lakin nafyigun bay inoo tilmaami doonaa waa qaybti labaad qaybta saddexaad maa yacmalu bshardi taqadumi ma adarfiya almasteriya wax ku camal falaya in laga hormariyo maadii darfiyada ahayd masteriyadana ahayd kaasina waa daamo oo keliya marka min xayu camal marka aynu eegno saddexdaasa loo qaybinaya wax bilaa shardin camal falaya waa sideeda hore wax bishardi taqadumi nafyin ku shaqaynaya waa afarta ku xiga fatia infaka zaala barixa wax ku shaqaynaya bishardi taqadumi ma adarfiya almasteriya waa daama waa min xayu camal xagga macnaha haddii aynu ka eegno afcaasha tan ah waxaynu u iyadana waa waa saddex wey afar wey layse waxa ka horeeya toddobada layse ka horeeya wuu ahaadaa laga laqmaynaya wuu ahaada laga laqmaynaya kaana wuu ahaaday adxa wuu ahaaday dalla wuu ahaaday baata wuu ahaaday amsa wuu ahaaday asbaxa wuu ahaaday saara wuu ahaaday saasaad odhanaysid macnaha layse waa kelideeda waxaa la odhanaya way kasoo horjeedaayo muu ahaan weeyaan iyadu muu ahaan weeyaan soo laba ma hayno afartii ku shaqaynaya bishardi taqadumi nafyin waa infaka iyo fatia iyo zaale iyo barixe eega sidaa ay u yaalaan fatia wuu ka zuulay weeyaan infaka wuu ka zuulay zaala wuu zuulay barixa wuu zuulay weeyaan marka ay sidaa yihiin nafyi baa dusha laga gelinaya maa geli maa barixa kamuu zuulin buu noqonaya oo macnihi wuxuu noqonayaa nafyu nafyi ihbaat shay markii hore manfi ahaa haddii lasii anfiyo waxaa ka dhasha macno istimraar ah oo daa'imitaana ka dhalanaya marka macnoogiyana muxuu noqonaya kamuu zuulin buu noqonayaa maazaalay la macno noqonayaana muu zuulin weeyaan afartaana garana waa saddex qaybta u dambaysa waa daame maadaama intuu daa'imsan yahay baa la odhanaya maadaama inta uu daa'imsan yahay dee kitabka horena waan kusoo macnaynay afartaasaa loo qaybinayaa xagga min xayu alcamal markaynu markaynu egno min xayu lmacna markaynu egno qayb kalena way noo laaban tahay wuxuu yidhi sheekhu kadaaka ay kainaatun kadaaka madkuurkan la soo sheegay oo kale waxaa bimacnaa kaano waxaa lamid ah adxaa wuu ahaaday baa lamid ah oo farfac biha almubtada isman lahaa wansib biha alkhabr waa ka shaarixa kaale waxaad odhanaysaa adxa alfaqiihu warica ninkii faqiihaha wuxuu ahaaday nin warica oo xalaal meeranayo de adxaa dee kaanun bay la mid noqonaysaa xagga icraabta alfaqiihu waa ismiyagii u godan yahay waricana waa khabarkeeduiyo uu nasbisan yahay dhalla wadalla wuu ahaaday waa dhalla dhalla zaydun saa'ima ninkii zayd wuxuu ahaaday mid sooman icraabka kaorun bi lamidin kaasay nagaga filan baata wa baata wuu ahaaday baata zaydun qaa'ima zayd wuxuu ahaaday mid taagan amsa wa amsa wuu ahaaday amsa zaydun haniya ninki zayd wuxuu ahaaday mid hodana wahakada ay wa kaa'inaatun kada madkuurkan la soo sheegayo kale waxa ah, oo iyaguna kaana la mid noqonaya asbaxa uu ahaaday asbaxa alberdu qabowgii wuxuu ahaaday shadiida mid daran saara wa saara uu ahaaday saara zaydun haniya laysa wa laysa muu wa cadfun bilaa caadif laysa zaydun zayd muu ahaan qaa'ima mid fatia dee nafyiga hadda garan doonaa waxa lasoo qadaraya nafyi maya maa fatia kamuu zuulin weeyaan maa fatya zaydun caalima ninka zayd ihi kamuu zulin inuu caalim noqday ee wuxuu ahaaday nin caalim a weeyaan maadaasi waxaa la odhanayaa waa naafiya fatya ficlu maadin naaqis tarfacu lisma watansibu lkhabra mabnu cala fatx la maxala lahu min alicraab zayd ismu fatya marfuucu bifatya wacalaamatu rafyi damatun daahira cala aakhirihi caalima khabaru fatya mansuubun bifatya wacalaamatu nasbi fatxatun daahiratu cala aakhirihi liannahu ismun mufradun munsarifu inta kalena taasay la mid noqonaya wanfaka wamanfaka kamuu zuulin camrun camr mustaqiima mid toosan inuu ahaado zaala wamaa zaala kamuu zuulin bakrun ninka bakar ihi saalixa mid wanaagsan inuu ahaado maca barixa kaa'inatan xaal ay ahaatay fatiayo waxaa ka dambeeya barixa barixa maceeda xaalada ay ahaatay maa barixa weeyaan maa barixa khaalidun khaalid kamaa u mid muiica inuu ahaado kamaa u wuu sii cadeeyo wuxuu ku yidhi arbacuhaa afarteedani arbacuhaa ay arbacu lakhiira afartan dambe waa fatica iyo infaka iyo zaalia iyo barixa e eh, tatalixu way caddaan hiya arbacadu min bacdi nafyin nafyi dabadi bay caddaani shardigii buu kuu sheegay shardigoogu waa maxay waa inuu nafyi ka horeeyo nafyi dabadii bay caddaanayaan haddii nafyi laga waayo nafyi aanu hormarin macnaha kaasiya shaqayn maayaan camalka kaa qaban maayaan ee shardigooga ah inuu nefyi ka hormaro ama nefyi wax shabaha waan fahnay la tahay arbacuhaa ay arbacu lakhiira afartani dambe tattadixu arbacuhaa waa mubtade tattadixu jumladaasa khabarkiia tattadixu way caddaan hiya arbaadu min badi nafyin diidma dabadeed bay caddaani aw min badi shibhi nafyin ama nafyi wax shabaha dabadii bay caddaanoo nahyigii iyo ducadii ah waynu gaari doonaa insha allah kadaaka ay kaainatun madkuurkan la soo sheegay oo kale waxa ah daama daama waa mubtadiyo muahara kaainatan xaal ay ahaatay daami bacda maa maa dabadeed xaalada ay ahaatay maadii adharfiyati dharfiyada ahayd ee darafka loo nisbeeyey wahya maadaasi dharfiyada ahi allatii taweeyi takuunu ahaanaysa ay hiya latiidu masdariyatan mid masdariya oo masder loo nisbeeyey wuxuu ku daamina camalkaasay shaqaynaysaa laakiin shardigeegu waa maxay ma aldarfiya almasdariya waa in laga horraysiiyo macnaheedu waa maxay macnaheedu waxa weeyi dharfiye oo muddadii darafku macnihii uu lahaan jiray oo kale ayay faa'idaynaysaa bartii bay naaib ka toy joogta oo waa maxay tusaale laa asxabuka kula saaxiibi maayo maadaama zaydun mutaradidan ilayka muddada zayd uu yahay mid kugu soo noqnoqonaya waan fahnay soo ma maadaama zaydun maadaasi waa darfiya oo waxay ka dhigan tahay muddata masderye weeyaanoo ficilkanay soo kasoo master ka soo xariraysa waynu gaari doonaayo oo muxuu noqon macnihii laa asxabuka muddata dawaami zaydin muddata dawaami taradudi zaydin ilayka saasuu macnihi noqonaya markaa mudda ayay la macno tahay oo harafa dawaamna ficilkii bay soo xariirtay oo masder ah sidaa aawadeed baa loogu bixiyey darfiya masderiya saasaa loogu bixiyey marka haddii ayna taasi ka hormarin shaqayn mayse waxaa ka dambeeya waxaa lagu nasbinaya buu leya shaarixu xaalo ayaa lagu nasbinaya buu odhanaya wuxuu yidhi sheekhu kadaaka ay kaainatun daaka madkuurkan lasoo sheegay oo kale waxa ah daama daama kaainatan xaal ay tahay daami bacda ma maa dabadeed xaalada ay tahay maadii addarfiyati darafnimo loo nisbeeyey wahya maada darfiyada ahi allatii taweeyi takunu ahaanaysa hiya latidu masteriyatan mid masteriye ah oo master loo nisbeeyey ahaanaysa halkaa maxaynu kaga baxnay afcaashaasi dhammaan halkaasaan kaga baxnay hadday shuruud tahay iyo haddii macnahoogii ay tahay iyo haddii ay tusaalahoogii tahayba halkaasaynu kaga baxnay halkana wuxuu kuu sheegayaa dee ficil maadi un baynu baranay ma maadigaasun baad haysanaysaa oo camalkan qabanaya maya buu ku yidhi sheekhiyo wuxuu ku yidhi wa kullu ma ay wa kullu ladii kii dhammaantii sarafta ad sariftay adigu hu maaga mimaa ay min aladii kii xaggiisa aad ka sariftay sabaqa horu maray huwa maagu kaa'inan xaalu yahay maagaasi aad sariftay min masderin masder wagayrihi ay wagayrin masteri master hayrkii iltaxaqa wuu haleelay huwa maagaasi mutasarifka ah ee aad sariftay bihi ay bisaabiqi ka horeeyey buu haleelay ah, wuxuu ku leeyahay waxaa lamid ah oo camalkan oo kala qabanaya oo xukunkan qaadanaya mutasarifka kuwaasi ka sarifmeed ka abaqaashidna xukunkan oo kale u yeelanayaa waaniga idin lahaa dhow dhinac baynu ka eegi doonaa min xayu alcamal waynu egnoo saddex baynu uqaybinay soo ma min xayu lmacnaana waynu egno afar baynu qaybinay min xayu tasarufna saddex baa loo qaybinaya wax tasarufa tasarufan naaqisan tasaruf naaqis ah tasaruf naaqis halkan waxaa looga jeedaa maadi iyo mudaaric unbaa ka imanaya waa afartii bacda nafyin camal fali jiray maadigii waynu aragna mudaaricna wuu ka imanaya fatia iyo infaka iyo zaala iyo barixa fatia taftaw infaka eh, yanfaku zaala yazaalu barixa yabraxu maadigoogina waabaad haysaanba iyo wax tasarufa tasaruf taama oo maadina uu ka imanayo waynu aragne mudaarina uu ka imanayo amarna uu ka imanayo ismu faacilna uu ka imanayo afar soalkan kuma ayno waxa weeyaan saw sideed may shaqayn jirin bishari bilaa shardi layse un ka reeb imisaa soo hadhay toddoba soo maa toddobada layse ka horeeyaana waxay tasarufaan tasaruf taama oo maadigoodu waynu aragnay mudaaricna wuu ka iman amarna wuu ka iman haye ismu faacilna wuu ka iman masterna wuu ka imanaya tasaruf taama kaana la dha ku baran doonaa insha allahu oo kaana waxaad odhanaysaa kaana yakunu kun kown kai saasaad odhanaysaa asbaxa yusbixu asbix musbix haye isbaax soo saama saasaad u wadaysaa soo ma iyo waxaan ba waxaan tasarufinba waxa aan tasarufinna waa laba waa laba labadaasi maxay yihiin waa laysa bilitifaaq maadi un bay iyadu daahimsan tahay mudaariceega weli ma aragta waka iyadu saas may daahimsan tahay ka soo raaca waa ficilka daamaa cala alasax ficilka daamihiina isna maadi un buu laazimaa maadi un buu laazimaa markaa min xayu tasarufna saddexdaas aynu u qaybinay wax tasarufo tasaruf naaqisa oo maadiyo mudaaricun ay ka waa fatiha iyo infaka iyo zaale iyo barixa wax tasarufo tasaruf taama waa laysa toddobada ka horeeya oo waxaa ka imanaya maadi iyo mudaaric iyo amar iyo sufaal kuwaasaa ka imanaya iyo waxaan tasarufinba waa laba waa layso oo bilitifaqa iyo daam oo alaa daama oo cala alasaxa intaasuu ka warramaya wuxuu yidhi wa kullu ma waa mubtadade maadan markaa mawsuulaad ka dhigan karta shayna waad ka ridi karta haddee shay ka ridid jumladan dambe waxay noqonaysaa sifo haddii aad ismawsuul ka dhigtid jumlada dambe silay noqoni marka haddaad sifo ka dhigtid maad haddaad mawsuufo ka dhigtid dee jumlada dambe sifay noqonaysa maad ila way jaran tahay sooma marka fi maxali jar bay noqonaysaa sifay taala iyadu haye haddii kalena silatu mawsulla maxalala min alcraabi jumladu noqonaysa wuxuu yidhi wa kullu maa shay dhammaantii shaygaasoo sarrafta aada rogrogtay oo aada sarriftay adigu hu maaga min maa ay min aladi kii xaggiisa aad ka sariftay sabaqa horu maray huwa maagu de waa afcaashan aynu soo barane kaainan xaalu ahaaday maagaasi aad sariftay min masderin masder waayrihi ay waayri masderi masder hayrkii oo dee ficilkii mudaaric iyo amarkii iyo kuwaasa iltaxaqa wuu haleelay halkaa weeyaan khabarkii huwa maagaasi aad sariftay bihi saabiqaa hore ee aad ka sariftay buu haleelaya eeg iltaxaqa faacilkiisi waa huwa soo ma damiirka mustatirki waa huwa waa multaxiq multaxiqba waa haleele multaxaqun bihi la haleelana meeshuu yaal multaxiq oo haleelaah waa ka aad soo sarifaysid multaxaqun bihi la haleeluhuna damiirka bihi ku jira halkuu unoqonayo weeyaan oo waa afcaasha hore weyan maadigi iyo kuwa weeyaan wa kullu maa ay wa kullu ladii kii dhammaantii sarrafta aad abaqaashayaad sarriftay ama aada rogrogtay adigu hu maaga mimaa ay min aladii kii xaggiisa aad ka sariftay iska tacaluju jaariya majruurka sabaqa horu maray huwa maagu kaa'inan xaal ahaaday maagaa aad sariftay min masterin master waayrihi iyo master hayrkii iltaxaqa wuu haleelay huwa maagaa aad sariftay ee mutasarifkii bihi ay bisaabiqi ka horeeyey ee multaxaqu biga ayuu ka aad ka sariftay buu oo xukunkii kaasi uu qaatay ayuu isna qaadanayaa oo ismigiina u rafcinaya khabarkiina u nasbinaya mayna basidayn wadalika tusaale ka kun aha weeyi sadiiqa wadalika tusaale ka in wuxuu aday ka qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid aha tidhi kun ahaw niyahow sadiiqa saaxiib ahaw laa takun ha ahaanin niyahow mujaafiya mid qallafsan oo kagana ha ahaanin laa takun ha ahaanin mujaafiya mid gooya ha ahaanine saaxiib dhaba noqo wandur niyahow eeg likawni ay ilaa kawni ahaantayda aan ahay eeg musbixan mid waa beriisanaya muwaafiyan oo ku soo qaabilaya ama muwaafiyan oofinaya ballantii iyo cahdigii inaga dhexeeyey waay waxaynu nidhi min xayu tasaruf markaynu ka hadlayna saddex baynu u daama waxaynu nidhi iyo laysi iyaguma tasarufaan soo ma markaa daami waa cala alasax cala alasax weeyaan hadda meelaha ku aragtaan iyadoo da ficil mudaaricana kollay waalaha waad aragteene iyada maaha dee tani naaqiskaas may laazimaysaa iyadu famaa taduumu calaa xaalin takunuu biha kamaa talaawanu fii afwaabiha alguulu walaa tamaasaku bilcahdi aladii zacmaad ilaa kamaa yumsiku lmaa algaraabiilu falaa yaguranka maa manaat wamaa waacdaad ina alamaniya walaxlaama taliilu baana sucaalin ugu tegi doonaa insha allah inu beydka sideedad yaan umalaynaya famaa taduumu taduumu baa halkaa qoran waxaana lagu yihi mudaaric ma yimaado soo ma halkaa u noqo kolkuu sharaxayo ibnu hishaam sharixiisa safxadda wuxuu ku sharaxayaa bay tahay warta waa beydka sideedaad waxay ahayd bay la tahay safxaddu boqol lixdan iyo sideed wuxuu odhanayaa taduumuda halkan ku qoran maadan ka horeysa waa ma naafiya buu odhanaya waa ma naafiya ee darfiye masteriye a ma aha buu odhanaya mid labaad tani waxay ka cabiran tahay buu odhanaya bilafdi lmudaaric oo waa tam buu odhanaya tam taynu doonaynaa daamadeena halkay noogu qoranno waa daamo naaqiso ahoo iyadu iyadu bilafdin mudiyi unbay laazimtaaba ohanaya cala alasax saasuu nasgaranaya ibnu hishaam halkaana waad ka eegi doontaan insha alla inaan seekin khaldamin inaan seekin khaldamin ka kun sadiiqan kuntan waa ficilkii amarta waynu garanayna mayna ficil amarayn waa tii lawlaa maadi una ha ku dhegsanaanine waxa ka aba qaalmaana waa la mid imika kun waa ficil amar ismigeedi waa maxay waa waajib istitaar waa anta sadiiqana waa maxay waa khabarkeygii ha garan waayno kaana un hadduu taagnaanine kaana wixii ka abaqaalmaana xukunkay kaani lahayd bay yeelanayaan weyan macnu ma fahna culimo ka kun ahaw kun ficlu amrin mabniyun cala sukuun wahuwa mutasarifu min kana annaaqisa tarfacu lisma wa tansib alkhabra wasmuhu damiirun mustatirun wujuban taqdiiruhu anta sadiiqan khabaru kun mansuub bikun wacalaamat nasi faratun daahiratu ala akhiri mayna basidayn laa takuntana maad garanaysi waa isaga yaa mudaaracade laadana waynu soo dhigana waa laadii ahayd jaazimada ee naahiyada ahayd weyan ismigeediina me waa waajib listitaar waa anta mujaafiyana dee waa khabarkeegi mayna basidayn haye wandur likawni wandurda waa iska garanta waa ficil amara dhaaf likawni baa kuu timiday laamku waxaad ku jiro bimaanaa ilaa weeyaan kawn baa meeshan kuu yaala kownkani dee waa master waa master waa halkii wax laga keenayaba sooma wlmasteru aslun wa ayu aslin wa minhu ya saaxi ishtiqaaqu lficli xariiri baan ugu tegi doonaa insha alla marxatlicraab haye kownkani wuu camal falaya ismigiina u rafcinayaa khabarkiina u nasbinaya soosaa maa culmo haddaba eeg laba maxal bay taallaa iyo adaa ismiga ihi laba maxal baynu ka eegaynaa bictibaari maxali qariib waa mudaaf iley oo kownkan haddaynu eegno de kon waa mudaaf yadana waa mudaaf iley haye haddaynu ka eegno kownku waxa uu qabanayana ama bictibaari maxali lbaciid fii maxali rafcin ismu kown baa la odhanaya kownka ismigeedii weyaan waa meelaha la dhaha hadii aad maqashaan masderun mudaafun lismihi watumima likhabarihi saasay ku noqon doonta eeg musbixana markaa waa maxay de waa khabarkeygii iyada mina khabarkeegaha waka wandur eeg niyahow likawnii ay ilaa kawnii ahaantayda aan ahay eeg waa ismigii yadu soo ma aragti musbixan aan ahay mid waa beriisanaya muwaafiyan oofinaya ballantii waa khabarun bacda khabar wa ahbaruu bitnayni aw biaktara can waaxidin kahum suratun shucara alifyaan ku tegi doonaa insha allah waa jawaasu tacadudi lkhabar wuu iska tacadudi karaa marka wandur eeg likawnii ahaantayda aan ahay musbixan aan ahay mid waa beriisanaya waa khabarkii muwaafiyan oo oofinaya ahdigii iyo balantii ama muwaafiyan ku soo qaabilaya aroorta hore ku imanaya waa khabarun bacda khabar so maynaan fahmin waa cown oo ya-da ismigeedii aanu ka dhignay musbixana khabarkeedii aanu ka dhignay musbixan tan lafteeda waxaad ka dhigi kartaa ismigii faacila asbaxa iyada lafteeda si camal falasa marka markaa musbixan waa ismu faacil yacmal amal ficlide ismigiina wuu rafcin khabarkiina wuu nasbin ismigiisi waa jaa-isulistitar waa huwa ana iyo huwa muu noqon karaa waynu gaari doonaa insha allah muwaafiyanna waa khabarkeedii markaa ismigiisii waa jaa-isulistitar waana damiir huwa wuxuuna u noqonayaa bay leeyihin mawsuuf go-an oo arajul ah macniina muxuu noqon wandur eeg likownii ahaantayda aan ahay rajulan nin aan ahay rajulkaasoo musbixan ahaanaya waa beriisanaya odhan markaa de musbixan ahaanaya ay huwa rajulku muwaafiyan oofinaya maxay cahdigii iyo ballantii saasay noqon wandur eeg likownii ahaantayda aan ahay rajulan nin aan ahay rajulka oo musbixan ahaanaya rajulku muwaafiya ahaanaya mid oofinaya cahdigii iyo ballantii saana way noqon kartaa waa haddii musbaxan aynu nidhahno waa ismigii faacil ee ee asbaxa oo yarfacu ismu yansib lkhabar ah ismigiisi waa jaa-isulistitaaro waa huwa ana muu karaa waxa wey mise noqon kara waynu arki doonaa muwaafina khabarkiisibuu noqonaya haddii kale waa khabarun bacda khabar wadalika tusaale kaainu wuxuu aday ka qawlika oo dhahdaada iyo wixii lamid aa kun ahaw niyahow sadiiqa saaxiib ahaw laa takun ahaanin niyahow mujaafiya mid kaganoo qallafan oo igooyo ah ahaanin wandur eeg niyahow likawni ay ilaa kawni ahaantaydaan ahay musbixa mid waa barisanaya muwaafiya oo oofinaya iyo ama wandur eeg likawnii ahaantaydaan ahay rajula nin oo musbixan ahaanaya rajulku muwaafiya oo oofinaya muwaafiyan ahaanaya mid oofiyaya cahdigii iyo ballantii inawaa khawaatuha iyaduna waad midkeegii taa horun bay ka soo horjeedaa taa horun bay ka so horjeeda wax badan kuma xidhna da waa alfaad la didinayo wax kale wax badan kuma xidhno waayo baababkii horeba waynu israacnay de baababkii horeba kitaabkii horeba waynu israacnay ma adka marka iyaduna waa maxay tansibu lisma wa tarfacu lkhabar waa inta ismigana way nasbinaysaa khabarkana way rafcinaysaa marka halkaa hore waa imisa waa saddex iyo toban ficil weeyaan halkana lix bay noqon doonaan lixduba waa xuruuf wuxuu yidhi tansibu way nasbin inna ini way nasbin almubtada mubtadaha ayay nasbin isman xaal uu yahay mubtaduhu ismi wlkhabara ficil soo qadar wa tarfacu way rafcin ficilka haddan baa fasiraye ay hiya ini alkhabara khabarka ayay rafcin tarfacu way rafcin hiya inadii hu khabarkay rafcin wadalika tusaale kainu wuxuu ahaaday ka qawlika oo dhaahdaada iyo wixii lamid aa tidhi ina zaydan ninka zaydihi duu nadarin ay duu tafakurin mid fikir u saaxiiba wey iyo caqli duu basarkii hore arag u ahaa duu nadarinna fikri baa looga jeeda halkaa horena wuxuu ku sheegay beydkana wuxuu ku tilmaamaya ini maxay qabataa tansib lisma wa tarfacu lkhabara waa cagsu kaana weeyaan haye tusaalaheediina uu ku raaciyey inay wax bedelasana u ad arkaysaa mubtadi ismibay ka dhigantay khabarkiina khabar iyado ay leedahay ka dhigantay soo ma iraabkoodina way bedelaysaayo dee mubtadi maxay ka dhigaysaa ya icraabkii maxay ka dhigaysaa mansuub soo ma iyadaa nasbinaysa de khabarkiina marfuuc kolka marfuucba iminka lakin yaa rafinaya iyadaa rafinaysa de tusaalaheedina uu ku raaciyo wuxuu ku yihi ina zayda duu nadar asalkii hore wuxu aha zaydun ah, asalkii hore muxuu aha ina iska mubtadiy khabar baan doonayna zaydun minan zaydun duu nathar bu a inta halkan joogtin baan doonayna inan bedelno zaydun duu nathar minan sax saag wayn kadib inaun xagga hore ka geli ina zaydan dee duudu waa duudeedun lakin iyadu ma rafcinaysa soo ma aragtan ina xarfu tawkiidin wa nasbin mamnuuc ala fatxi la maxala lahu min icraab liannahu xarfun zaydan ismi ina mansuubun biina wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiratun cala akhiri duu aye khabaru ina marfuucun biina wacalaamatu nasbihi alwaaw niyaaba can idama liannahu ismi min alasmaai alkhamsa tansibu way nasbin ina ini way nasbin biqasdi lafdiha bay faacil ku tasamarit almubtadaa mubtadaha ayay nasbin waa mafcuulkii isman ismu xaal u yahay mubtaduhu walkhabara ay wa tarfacu way rafcin alkhabara khabarka way rafcin tarfacu way rafcin ay hiya ini hu khabarka ayay rafcin waxaa loo yaqaano mutamimadaan ugu tegi doonaa insha alla ficilkaa soo noqnoqday wadalika tusaale kain wuxuu aday ka qawlika odhahdaada iyo wixii lamid aa ah, tidhi ina zayda ninka zayd ahi duu nadarin ay duu tafakurin mid fikri caqli u saaxiib a ah weeyi ka soo wa milu ina ina oo kale weeyi waa khabar soo taqadumay anna anna waa mubtadiyo muahara layta walayta layti casm bilaa caadif fi lcamali xagga camalfalka ayay kula mid yihiin mili ku tacaluji xagga camalfalka ayay kula mid yihiin ee xagga kale kula mid maaha de ah, agga kale he iyadii ismiyadiiy khabarkeegu waa kalaam taama laakiin annada hamsadeeda la fadxinaya ismiga iyo khabarkeeg xukmun mufrad bay qabaan inna macnaheedu waa tawkiid layta macnaheeduna waa tamani marka xagga iskaga mid yihiin waa xaggee de agga camalfalka saa u fahma wa milu inna inna oo kale weeyi anna anna layta wa layta iyo layta fi lcamali xagga camalfalka ayayna kula mid yihiin wahakada ay wa kainaatun kada madkuurkan lasoo sheegay oo kale waxa ah oo inna lamid a ah, kaana kaana laakina walaakina iyo laakina lacalla walacalla iyo lacalla intiba muna kuu tiri sheekh lixdiiba muna kuu sheegin lixdaasna waxay sameeyaan bu ku leeyahy sheekhu maxay ismigana way nasbiyaan khabarkana way rafciyaan waka inaga tusaalaheedii isagaa kuu sheegay sheekhu oo wuxuu ku yidhi ina zaydan duu nathar anada tusaalaheeda jumla iyada laga horraysiyaa de anada iyada jumla laga horraysiya xukmulmufrad bay qabta waxbaa laga horraysiya balaganii ana zayda qaaimun waxay soo gaadhay ninka zaydihi inuu taagan yahay iyado waxbaa laga horeysaya faclam anahu laa ilaha ila allah haye anna dee taa hore lamid tahay icraabteeda ku noqon mayne zaydan waa ismigedi waad aragtaan qaa'imuna dee waa khabarkeegi hadda kadib waa inaad icraabi kartid ina allaha afur raxiim waa inaad icraabi kartid ha odhani ina allaha afuura raxiima soo ma ila intaanu socnaa waa intaas ina allaha afuur raxiim buu noqonaya ka soco layta tusaalaheedii layta lii maalan alla maal miyaan lahaado faaxuja minhu aan ka xajiyo xajka ka tage layta xarfu tamani tansib isma wa tarfac lkhabra mabnu ala fat la maxal lahu min alcraab lii waa khabarkii oo soo taqadumay maalanna waa ismigii oo ta'ahuray faaxuja ka mafado mafadaasa darteeda amad maraa ku jirta haya sababta loo nisfiyo mahay intaas maan doonaya tamani maa ka hormar wana tiradin markaasaad oranaysaa waxaa lagu nisbiya anmud mara wujuban bacda fai sababiya tamani maa ka horma tamani una min aqsaami alab u ah soo ma waanagi xagga hore kusoo marnay de bihi jawaaban qad canow maxay ahayd walwaagu walfa fi jawaabin qad canow bihi jawaaban ba'da nafyin aw alab kalaa tarum cilman watatruka tacab soo saameen waa ka intii weeyaan waa halkii mur wasal wacrib lixaadihimu tamana warju kadaka nafyu qad kamula saa ula haysta insha allah ka soco laytana waynu fahnay soo maa maxaa kugu xiga ka anna soo maaha ka annana yadna tusaaleeg waxa wey ka ana zaydan asadun sayd waxaabad moodaa libax libax baabaad moodaa waa tashbiih laakina zaydun shujaacun zayd waa geesi mar hadduu geesi yahay dee tilmaamaha wan wanaagsani ways eegtaane waa nin deeqsiya laakinahu bakhiilumati waa nin gacan adag waad ka soo istidraak baa la dhahda waynu arki doonaa macnahooga lacala lacala alxabiiba qadimun ruuxii aan jeclaa inuu soo galaa suuragala laga yaaba wa kaa tusaalayaasheedi marka kutubta dabaan ku gaari doonaa shuruuddeeda waxaa ka mid ah inaan lala xidhiidhin ma ma haddii lala xidhiidhiyo camalkooga waa buraa ilaa layta mooyaane ilaa layta mooyaane haddii hadda la wahado inama alamaalu biniyat iraab de wanad iraabi kartid inama alacmaalu biniyat waanad kala tuuri kartid ya inama allahu ilaahun waaxid waanad iraabi kartid inama alacmaalu biniyat waa inadii a taqaanid aye alacmaalo maxaa lo odhan marka ma maadaasa gashay ah. maadaasi waxaa la dhahdaa waa naafiye kaafay noqonaysa naafiye waxay noqonaysaa maxay waxa weeyaan zaida marka inama kolka la iraabiyo waxaa la odhanaya kaafatun wa makfuufa saasa iska ohanaysa kaafi iyo makfuufo maadan waxbay ka xidhaysa inadina waa waxbaa la camalkii baa laga xidhaya alacmaalu mubtadaad ka dhigi biniyaatina khabarkiiyo caadiga ka dhigaysa camalkaygiiba weydo maabaa la xidhiidhada ilaa layta mooyaane waa ka dhinacyo kalena waynu keegin wax la shadi karo waxaan la shadi karin kitaabka horaan kusoo marnay kutubta dambana insha allahu tacala waan ku gaari doonaa ka tansibu way nasbini ina ini almubtadaa ayay nasbin isman ismi xaalu yahay mubtaduhu walkhabaray watarfacu way rafin alkhabara bay rafin tarfac way rafcini hiyanaahu khabarka ay rafcin wadalika tusaale ka qawlika waa dhahdaada iyo wixii lamid aha tidhi ina zayda ninka zaydihi duu nadarin ay duu tafakurin mid eh, caqli u saaxiiba weeye wa milu ina ina oo kale waxa a anna ana layta walayta iyo layta fil camali xagga camalfalka ayay kula mid yihiin wahakada ay wakainaatun kada madkuurkan la sheegay oo kale waxa a kaana kaana laakina walaakina waacatun bilaa anna bianna anna ayay ku adkeeyeen walayta layti kaainatun waxay ahaatay min alfaadi manay min alfaadi shaksin shaksi alfaadii ayay kamid noqotay shaksiga oo tamanaa wax ay huwa shaksigu wuxuu ku leeyahay kitaabkeenu muu sheegin laakiin kitaabkii hore asalkii waxaan ugu soo marnay xarfun jaa limacnan mar haddii naxwaha aad xaraf la xarafkaas waa inu macno faa'ideeyade wala la marka kitaabkii horena waynu kusoo barana macaani bay leeyihin ina iyo ani lix macnay faa'ideyn doonaan ini iyo ani waa isku macno waxay faa'ideeyeen macno ah tawkiid macno ah maxay tawkiid wujuuban baa loo adkaynaya mukhaadabka aad la hadlaysaa haddii waxan u inkirayo istixsaan baa loo adkeeya hadii mutaradid ka shakisan u yahay khaaliya dihni hadii uu yahayna lama adkeeyuu ku leeyahay shaarif oo halkii markii hore aad ahayd zaydun qaa'imun soo ma odhan zaydun qaa'imun hadalkaagani de ma adka inuu taagan yahayna waa dhici karta inaanu taagnina waa dhici karta laakin haddii aad tidhahdid ina zaydan qaa'imun waxaad adkaynaysaa nisbada qiyaamkaa ee zayd aad u baad adkaynaysaa oo waa maxay tawkiidkuba tawkiidka macnihiisuba waxa weeyaan taqwiyat lxukmi cinda almukhaatabin waa inaad xukunka aad xoojisid ninkan mukhaatabka aad la hadlaysid agtiisa oo waxaad adkaynaysaa nisbada qiyaamkaa ee zayd aad u sugaysid baad leeda waa mid dhaba biya kala dhimcaana wax beeno ixtimaasho ma ahe waa dhabbaad leedahay waa tawkiid dhaaro kale ka dhiganta markaa tawkiid macnaheegu waa sida waa taqwiyat lxukmi cinda almukhaaabi wa akaduu way adkeeyeen almacnaa macnihii waxay ku adkeeyeen waa mafcuulkiiye biinna ina ayay ku adkeeyeen ku tacaluji anna wa bianna anna ayay ku adkeeyeen labadaas waa isku macno oo waa taqwiyat lxukmi cinda almukhaaabi wa layta layti waa mubtade kaainatun waxay ahaatay min alfaadi man haddaed manta mawsuulin ka dhigatid lianna isma mawsuul macsirati fii quwati mushtaq min alfaadi lmutamaniy bay iska noqonta walayta layti kaainatun waxay ahaatay min alfaadi man shaksi ama insaan alfaadii ayay kamid ahaatay shaksigaasoo tamanaa wax tamaniyayo ah calooldoonaya ay huwa man waa tamanigii iyaduna tamanigii weeyaan dalabu maala tamaca fiihi baa la dhadaa wax aanu tamacba ku jirin inaad iska raadsatid ah, layta shabaab caaidun alla dhalinyanima may maalinu soo noqoto damay soo noqon karta maya alaa layta shabaaba yacuudu yawman faubirahu bima faala lmashiibu alaa layta shabaaba alla dhalinyarnimo yacuudu miyuu soo noqdo ay huwa shabaabkaasi yawman alla maalinun miyuu soo noqdo oo fa ubira aan warramo anigu hu shabaabka bimaa ay biladii kii aan warramo facala lmashiibu ciradu ay igu samaysay ciradu waxay igu samaysa aan uga warrame alla dhalinyanimo may maalinu soo noqoto layta shabaaba haye ashabaab mina ismigu egaan khabarkeegi me khabarki iska fahmada culimo khabarka xalay waynu qaybina maxaynu u qaybnay mufrad iyo hayru mufrad intii unbuu noqonaya de wax kale ma noqon karo hayru mufradki wuu noqon karaayo jumla ismiya ama jumla ficliya ama daraf iyo jaariya majruur khabarkoog wuu noqon karaa waxay nasakhayaande marka iyo cuudu jumlada ficliyada iminka khabarkiya de saa ula socda fabiruhu ka orama fabiruhu mise fabirahu halkaa waa lagu khaldama badana iska ilaaliya ma fabirahu ba mise fabiruhu maxaad saa uleedin marka lawlaa lima lakana alximaaru faqiha ya waa intii hore waa ina saa ufahantaan laytaa ka horeyse waa tamani soo ma waka aw maa fiihi cusrun ama shaygan waa la damci karaa lakin culays baa ku jira de nin faqiir oo aan qani ba ahayn ba iska yidhi layta lii qinaaran min adahab saan idil oo dahaba miyaan lahaado sandibi dahaba miyaa lahaada de dhici kartaa ilahay uu siin karaa laakin culays ku yeri jirta sooma waka tamanigiina waa ka markaa laytina tamani bay sugnaatay walayta layti kaainatun waxay min alfaadi man e min alfaadi ladi kii alfaadiisa ayay kamid ahaatay tamana tamaniya iyo huwa ladigu kaana waa mubtada kaani kaainatun waxay ahaatay litashbiihi tashbiih iyo shabahaad bay u ahaatay tashbiihi alkaaini ahaanayay ay fi lmushaabihi liayrihi ka ayrkii shabaha dhexdiisa ahaanay kaanimo iyadna tashbiih bay faaidaynsaa bu leeyahy tashbiih waa maxay waa ka xag hoose ku leh ilxaaqu naaqisin bikamilin fi sharafi aw fi lkhisa shay naaqisa ayaa la haleeshiinaya mid kaamila xagga sharaftaana lagu haleeshiinaya ama ilxaaqu kamilin binaaqisin fi lkhisa ka hore tusaalihiisu kaana zaydan asadun zayd waxaabad moodaa maxay waxaad moodaa libax baad moodaa xaggeed kaga shabahaysa xagga shujaaca iyo dhiiranaashaha iyo geesinimada ka dambana kaana zaydan ximaaru xaggeed kaga shabahaysa xagga bilaadada ile dameerku waa doqone waa yahay markaa tashbiih weeyaan fi lmuxaakiyada macnaheega eeg kaanaka ani kaainatun waxay u ahaatay ama mawduucatun waxa loo dejiyey litashbiihi shabihid baa loo dejiyey wadalika kaasi inamaa yakuunu wuxuu ahaanayaa fi lmuxaaki ka muxaakiga ah ee wax isku shabahaya isagu ayuu u laakin kaan waxba isku shabahayn daw ma ahaanayo ruuxa isku shabahaya wax isku ekaysiinayunba adeegsanaya kaanaba ujeeda macnaha waad fahamteen soo ma kaana kaani kaainatu waxay u ahaatay litashbihi tashbiih ayay u ahaatay wadalika tashbiihaasi inamaa yakunu waxa uunu ahaanaya fi lmuxaakii muxaakiga ayuu u ahaanaya ka wax isku shabahaya wastacmaluu way isticmaaleen laakina laakina fi istidraaki yadu ashbaac fi istidraakin bay u isticmaaleen istidraag hadal hadal laga dabageeyo waa taxqiib kalaami hadalka in lala xidhiiriyo birafci maa yutawahamu hubuutuhu in la rafciyo oo la kor wax la moodayay inuu sugan yahay aw biihbaati ma ama shay in la sugo yutawahamu la moodayo nafyuhu inuu reeban yahay ka maxay waxaa lagu yihi zaydun shujaacun ninka zaydi waa geesi baa lagu mar haddee lagu yihi zayd waa geesi tilmaamaha wanaagsani way is eeg eegtaan waxaad ka garanaysaa maadaamu geesi yahay inuu nin deeqsiya yahay sooma waxaa lagu yihi zaydun shujaacun istidraag baad samaynaysaa markaa laakin waa in hadal lagala laakinahu bakiilun baa Ah, waa mid bakiila marka maxaad ka soo reebtood hadalkaagi la cirbisay shay markii hore la moodaye inuu sugan yahay oo deeqsinimada ka dambana waxaa la idhi zaydun jubanu zayd waa fulay ah, zaydun jabanu zayd waa fulay sifooyinka xuxunna way seegtaan mar haddii uu fulay yahay de waa nin bakayla baad ayaad ka fahmaysa oo mafhuumku yahay soo ma taasaa laga soo reebayaayo waxaa la odhanayaa zaydun jabanu lakinahu kariimun ha iska fulay ahaadee lakin xagga kale waa nin gacan furan waa nin deeqsiya istidraagna kaasaa la dhahda walitarajin waa khabar soo taqadumay walitarajin ay wa kaainatun litarajin taraji iyo rajayn ayay u ahaatay wa tawaqucin walitawaqucin iyo cabsasho ama sinsasho lacalla lacalli waa mubtadiyo muahare lacallina waxay faa'idaysa laba macno oo taraji iyo tawaquc tarajigu waa maxay dalab lamri lmaxbuubi waa amar la jecel yahay in la dalbo almustaqrab lxusuuli xasalitaankiisana la dhawaysanayo tawaqucana waxaa la dhaha alishfaaqu min almakruh in laga cabsado wax makruuha oo la necab yahay tarajigii buu kuu tusaaleeyo wuxuu yidhi wadalika tusaale ka qawlihim odhahdooda iyo wixii lamid a weeyaan ay yidhaahdeen lacalla maxbuubi waxaa laga yaabaa kii aan jeclaa wasala inuu gaadhay ay huwa maxbuubku ilaa maqsadihi de maqsadkiisi iyo dantiisi ah, lacalla waynu garanayna maxbuubi waa ismigeedii wasalad jumladaasi waa maxay fii maxali rafcin khabaru lacalla la odhanaya marka tawaquciina waa maxay lacalla zaydan haaliku Ah, nin zeedood jeclayd ayaa safray waxaad le ninkiisi laga yaaba he inuu halaagsan waan ka baqayaabad leeda hawsha markaas lixdaa macnay faaiday ni aan isku macnay noqdeen laytina macno gaaray faa'idaysay kaanina macno gaaray faa'idaysay laakinina macno gaaray faa'idaysay lacalina laba macnay faa'idaysay tarajiya tawaquca walitarajin ay wakaainatu litarajin taraji iyo ayay u ahaatay wa tawaqucin walitawaqqucin iyo cabsasho ayay u ahaatay lacalla lacali wadalika tusaale kaainu wuxuu ahaaday ka qowlihim odhaahdooda iyo wixii lamid a lacalla maxbuubi laga yaabaa kii aan wasala inuu gaadhay maxbuubku ilaa maqsadihi maqsadkiisii inuu gaadhay halkaana maxaynu kaga baxnay ina iyo waana li xaraf wax adag kuma jira iyaga waa tusaalayaashoodun xifdide insib nasbi niyo bidanna danna nasbi waa laba baydba wax adag maa waa alfaadu insib nasbi niyo bidanna dannan ku nasbi almubtada mubtada ku nasbi kaainan xaalu yahay mubtadahaasi maca alkhabari khabar micii xaalada u yahay wa kulli ficlin wa bikulli ficlin ficil dhammaantiina ku nasbi ficilkaasoo kaa'inin ahaaday bacdaha ay bacda dhanna danna dabadeed kaainan xaalu ahaaday ficilkaasi cala alahari ay calaa ahari danna danna raadkeedu mid ku taagan xaalad u ahaaday danna iyo walaalaheedna toban bay tobankii sheekhu raxima allahu tacala wuxuu ka tilmaami doonaa sagaal buu sheegi doonaa sagaalkaa mid buu iskaga tegay tiyaan ka tegi jirnay maxay ahaan jirtay saw samiica may ahaan jirtay buu meesha ka saari doonaa camalan biqawlihi waqad xadaftu minhu ma canhu waka markaa dhaniya walaalena sheekh wax badanba maahe labadiiba mafcuulun bay ka dhiganayaan kii hore maxaa la odhanaya mafcuulul awal baa la odhanaya ka dambana mafcuulu tani ma wax adag baa ku jira alfaadu maan tirinana marka maad ka tag insib nasbi bidanna danna ku nasbi almubtadaa mubtadaha ku nasbi kainan xaalu yahay mubtadahaasi maca alkhabari khabar micii xaalada uu yahay wa kulli ficlin ay wansib nasbi humaa mubtadaha iyo khabarka bikulli ficlin ficil dhammaantii ku nasbi ficilkaasoo kaa'inin ahaanaya bacdaha ay bacda danno dabadeed ahaanaya oo danno dabadeed la sheegayo calal ahari kaa'inan xaalu yahay ficilkaasi calal ahari ay calaa ahari danna danna raadkeega mid ku taagan xaalada u yahay oo camalkii kaaniyay shaqayn jirtuun buu shaqaynayaa waxaa dambe aharkaa sheekhu wuxuu odhanayaa eega dabalqabta shabaha cala alahari bifatxatayn ahar ah, wayajuus waxaa banaan bu ihi fi hayri nadmi soo ma aragtid kasrulhamzati hamzada in la kasriyaa banaan wa sukuunu thaai thada in la reebaana way banaan tahay thadi almuhallasati ah, saddexda dhibcood lahayd oo la odhanayo maxay isri soo samaade waa fi hayri nadmi fi hayri nadmi laakiin ibnu hishaam alansaari annaxwi kitaabkii hadda inii sheegay qasidatu bana sucaada beytka ugu horeeyaba baana tucaadu qalbi lyawma matbulu mutayamun ithraha lam yufda makbulu beytkaa marka uu sharahayo waxaan umalaynaya safxadda shan iyo sagaashan inay tahay lafdu iri marka uu sheegayo wuxuu odhanaya waaba luqa ku sugan sheekhuna wuxu uhi fi hayri nadmi soo maa waa la farxin karaa ahar waa la odhan karaa irina waa la odhan karaa waa luqa ku sugan kadibna wuxuu soo aroorinaya alfaad kale oo wasanka faal faclun iyo iyo iyo eh, faclun ficlun iyo facal kusoo aroray buu sheegi doona meelaasaad ka eegin doontin insha allah laakin sheekhaynu saasuu ku yidhi lakin waa luqo ku sugan insib nasbi danadana ku nasbi almubtada mubtada ku nasbi kaainan xaalu ahaaday mubtadahaasi maca alkhabari khabar micii xaalad u ahaaday wa kulli ficlin wa bikuli ficlin ficil dhammaantiina ku nasbi ficilkoo kaa'inin ahaanaya bacdaha danna dabadeed kaainan xaalu ahaaday ficilkaasi cala alahari ey calaa ahari danna danna raadkeega mid ku taagan xaalad u ahaaday waa kan facaashun buu kuu tirinaya sheekh wadalika tusaale ka khiltuhu waan maleeyey wey xasibtuhu waan maleeyey wey zacamtu waan maleeye wey ra'aytu waan ogaaday wey wajadtu waan ogaaday wey calimtu waan ogaaday wey jacaltu waan ka yeelay wey ittakhadtu waan ka yeeshay wey muna afcaalun kuu tiri waxaad gaba kuma jirad intan waad dhigatay saddex u kala tur ajrumigo saddex baynu u kala turnaa sagaalkan saddexdan maxay ahaayeen wax shaki faa'iideeya imisay ahaayeen saddex khiltu xasibtu zacamtu saddexaas maxay faa'ideeyaan shaki bay faa'ideeyan kutubtadmana waan ka arki doonaa saddexda ku soo xigaana waxay faa'iideeyaan yaqiin ra'aytu wajadtu calimtu labada dambana maxay faa'ideeyaan waa afcalu tasyiir sagaalkii sidaa u kala tuur wadalika tusaale ee shaarixu wuxuu kuleeyahay wadalika kaasi alficlu ficil weeyi wadalika alficlu buu ku uhi ficilkaasi kalficli ficil weeyi ficilkoo fii khiltuu khiltuu ku sugnaaday ficilka khiltuu ku sugnaaday waa kee khiltuu waxay ka kooban tahay ficil iyo faacil iyo mafcuule ficilkuun baynu uga soconnaayo waxaynu uga soconnaha khaalo oo ee de kuma jiraan faacilkii mafcuulki iska ilaali haddaad eegays tirahda saa weyan sharf iyuna kaa qasmin wadalika tusaale kakhiltuhu waan maleeyey weeyi xasibtuhu waan maleeyey weeyi zacamtuhu waan maleeyey weeyi ra'aytuhu waan ogaaday weeyi wajadtuhu waan ogaaday weeyi calimtuhu waan ogaaday weeyi marka khiltu waa bimacnaa dhanna iska ilaali mararka qaarkood yaqiin bay noqotaa dعاni الغwاni cاmhna وkiltnii lyasmn flaa udcىa bh wahw أwl wuxuu yihi dacani اlghawani hablihii quruxdooda ku kaaftoomay waxay iigu yeedheen bu yihi camahuna adeero bay yidhahdeen bu yihi ragga waawn way nacebiin in adeera la ydhaa maogta inay dumarku yidhahdaan dacani alghawani dumarkii quruxdooda ku kaaftoomay ee ta ilaahay uu siiyey un ku kaaftoome tu kale aan iibsan bu leya waxay iigu yeedheen camahuna adeero wakhiltuni anna waxaan isku yaqiinsaday liyasman inaan magac leeyahay oo falaa udcaa bihi aan la iigu yeedhaynba wahwa awli isagoo horreeyey magacii hooyaday ida iyo waalidkeedu ii bixiyeen isagoo horreeyey iyagii adeer ay leeyihin bui ya wakiiltiin waynu ga jednaa waynaynu gaari doonaa insha allah waa yahay xasibtu iyada lafteeduna yaqiin bay kuso aroortaa xasibtu tuqaawal juuda khayraa tijaaratina rabaaxan idaa ma lmaru asbaaxa haaqila xasibtu tuqa alla ka cabsigii waxaan ku yaqiinsaday buu yidhi waljuuda iyo deeqda iyo deeqsinimada khayra tijaaratin ganacsi kaugu khayr badan inuu yahay rabaaxan xagga macaashka idaa ma idaa iyo ma hadii ay kulmaan fi luqa alcarabiya maadan laska tuura idaa asbaxa marka uu ahaado almar-u ruuxu haaqinan mid culus muxuu ga jeedaa markuu geeriyoodo ruuxu lagu cuslaadaayo lama qaadi kara somaad arag sheek culays buu noqdaa ruux markay naftu ka baxdo marka ruuxuu cuslaado waxaan yaqiinsaday bu alla cabsigii adduunyada lagala dhaadhacay iyo deeqsinimadii adduunyada dusheeda deeqsiga lagu ahaa macaashka ugu khayr badan badanba inay yihiin taasaan yaqiinsaday bu markaa waa xasibo bimacnaa yaqiin ku timaada lakin hadda bimacnaa shaki baynu uga jeedna oo dhaniya zacamtu waan maleeyey zacamtuna kale ku aroorta insha allah waan iska dhaafana nagu cidhiidhiya ra'aytu waan ogaaday wajadtu waan ogaaday calimtu waan ogaaday jacaltu waan ka yeelay ittakhadtu waan ka yeeshay wa kullu ma minoo godaya wa kulli baynu yidhi soo ma aragtin wa kullidan ku cadfanaa marka dhanaynu ku cadfanaa wa kulli ma wa bikulli ma kii ku nasbi sarafta aad abaqaashay adigu hu maaga min haadihi tani xaggeega aad ka abaqaashay afcaasha afcaashin hadda aynu sheegnay maadi un baa inoo cabirane waxooga iyaga ka yimaada sida amarka iyo ismigiy faal iyo ismigii mafcuuliyana dee sidanoo kale unu galbuu kuleeya sheekh falyuclama niy sidaa hala ogaado marka waxaanu ku cadafnay xagga oranu ku cadafnay waa iska godi kartaa mubtadaad ka dhigan kartaa wa kullu ma ay wa kullu ladii kii dhammaantii sarafta aad sariftay adigu hu min haadihi tani aad ka sariftay fahwa miluha khabarkiisoo qadar tani oo kale wey ama fali culamaaba ka dhig wakulu maa wakulu ladii kii dhammaantii sarafta aad sarriftay adigu hu maaga min haadii tani aad ka sarriftayna dee fali culama hala ogaado huwa maaga hala ogaado waka icraabka ugu iska fuduya wuxuu ku leeyahay facashan maadinimun baad u aragtay wixii mudaarica ama amara ama ismu faacilana kuwanun bay la mid yihiin mayna basidaan culimo ka soco wadalika tusaale kainu wuxuu adag ka qawlimo dhahdooda iyo wixii lamida ah ay yidhaahdeen danantu waxaan u maleeyey zaydan ninka zayd a ah waxaan mid munjid oo wajcal yeel haadaa kan ka yeel almakaano makaanka ah masjidan masajid nooga yeel lanaa anaga nooga yeel muxuu ku leeyahay dee waynu garanana afcaashana faacil bay iyagu u baahan yihin soo ma mubtadaya khabarka kahor waxay u baahan yihin faacil haye danantu waa ficilki iyo faacilki soo garan mayse zaydan waa mafcuulul awal baa laodhanaya mujidana waa mafcuulu haani ijcal waa ti haddaan kuu sheegayay de waa ficil amar ficilka amar sida kuwa horun buu ushaqaynaya faacilkii waa maxay anta lana waa jaariya majruura iska taxaluji haada waa mafcuulkii koobaad almakaana waa cadfu bayaan waa bedel maaha waa nacti saddexdaba waad odhan karta masjidana waa mafcuulkii labaad mayna basidayn wadalika tusaale ka qowlimo dhahdooda iyo wixii lamida weeyaan danantu waxaan u maleeyey zayda ninka zayda waxaan u maleeyey munjidan inuu yahay baan u maleeyey mid gargaaraya wajcal yeel lana anaga nooga yeel haada ka nooga yeel almakaana ee makaanka masjidan meel lagu sujuudo nooga yeel oo lagu cibaadaysto halkaana waxaanu kaga baxnay maxay danne iyo walaalaheed iyagana waa sagaal ficil weeyaan labun baa loo qaybinaya wax waa waa waa saddexda u horeeya wakiltu xasibtu zacamtu wax yaqiin faa'ideeye ra'aytu wajadtu calimtu wax tasiir faa'ideeye jacaltu iyo ittakhadtu waxaa kale ood fahmaysaa afcaasha wixii ka tasarruf maana saasoo kale un bay shaqaynaya dhanantu yadunnu zaydun camran qaa'iman waa iyadii oo ah ficil mudaaricda sooma ana dhannun zaydan qaa'iman waa isagii oo ismi faacila haye ficilkii amar muxuu noqonayaa ficilkiisi amriga isku dayi karaa ya ficilkiisi ya dunna zaydan qaayiman buu noqonaya ah, yadunu soo ma iyo adunkoode maxaa ku soo haray dunna mayna so haray sarfigan ku yaadhi doonaa dunna zaydan qaa'iman buu noqonaya halkaana waxay naga dhamaaday culima he nawaasikdii baa inagaga dhamaaday wallahu alam subxanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watubu ilayk